أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda lixdanaad ee suurati الbaqara ka mid ah waxaan soo haynay reer bani israa'iil iyo nicamkii allah subxaanahu wa tacaala uu xusuusinayey qaala tacaala alla waxa uu yidhi wadkuruu xusa id waqti istasqaa waraab dal ka waraab dalbay muusaa nebiyullaahi muuse liqowmihi qowmkiisa uu uga waraab dalbay rabbahu rabbigii oo uga waraab dalbay faqulnaa waxaanu ku nidhi idrib dhufo oo garaac bicasaaka ushaada ku dhufo alxajara dhagaxa ku dhufo waa ku dhuftay marka fadaraba biha alxajara fanfajarad waxaad burqatay oo jeexantay oo dilaacday minhu min alxajari dhagaxi xaggiisa waxaa ka dilaacay ithnataa casharata labiyo toban ayaa ka dilaacday caynan min caynin oo ila ah ila biyood ah qad xaqiiqe ahe calima wuu ogaaday kullu unaasin dad dhammaantiis oo iyaga isaga dadkiisa ka mid ah way ogaadeen mashrabahum makaanu cabiddoodii bay ogaadeen qulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuluu cuna washrabuu caba min risqi illaahi ilaahay risqigiisa xaggiisa ka caba walaa tacthow ha hallayninina oo ha fasaadinina fi l ardi dhulka korkee ardada korkeeda ama dhulka korkiisa ha fasaadinina mufsidiina xaal aad tihiin idinkoo fasaadinayo hallaynayo nicmooyinkii marka nicmo ka mid ah waaye zamanu tiiha markii ay ku jireen ayaa waxay dalbadeen marka in ay biyo helaan baahi biyo ayaa qabatay ama zamanu tiiha waa la yidhaahdaa zamankaa zaman aan ahayn ayuu ahaana waa la yidhaahdaa hadba sidii ay tahayba reer bani israa'iil waxay dalbadeen biyo iyo oo yacni oon dartiis ayay biyo ka dalbadeen nebiyullaahi muusa bay markay yidhaahdeen rabbigaa noo weydii inuu biyo na siiyo nebiyullaahi muusa marka ilaahay buu waraab ka dalbay markii uu rabbi waraabka ka dalbayna dhagax ayaa iyadoo iyada iyaga mucjizo looga dhigaayo waxna lagu tusaaleynayo dhagax qallalan oo buur yacni kasoo go-ay ayaa la yidhi dhagaxaan ushan ku dhufo dhagaxii baa marka biyo ay ka burqadeen aynan isku ciriirinaynin marka middaa nicmadaas xusuustaa la leeyahay wadkuruu sheeg sheega oo xusa id waqti istasqaa oo waraab dalbay muusaa muuse liqowmihi qowmkiisii ou u waraab dalbay rabbahu rabbigii ou uga waraab dalbay marka mafcuulka istasqaa mutacaddi in laga dhigaa fiican hadday mutacaddi e, ficilku ou noqdana hal mafcuul inuu u tallaabayo keliya ayaa xoog badan mafcuulkaasna waxaa laga dhigi karaa ay rabbahu rabbigiibuu ka waraab dalbay sidaa marka waa la dhihi karaa e, waxaa kaloo lagu tacadin karaa marka taa un markaa yacni halkaa mafcuula fiican qaar marka culamaa ulcarabiya waxay yidhaahdeen laba mafcuul bay u tallaabaysaa oo halkaa marka laba mafcuul bay sheegeen oo waxay yidhaahdeen waa min baabi istasqaa zaydun rabbahu almaaa istasqaa zaydun rabbahu almaaa rabbigiiba wuxuu ka dalbay biyihii marka laba mafcuul baa meeshaa ku jirtay dhaheen laakiin dawaawiinta carabta iyo marka xujaj iyo shawaahid loo raadiyey lama helin arrintaas istisqaa oo laba ku gudbayso lama arkin mafcuulku marka waa maxduuf hal mafcuulay qaadane waana rabbahu nacam oo markaa ficilkaani imaa wuxuu ku gudbaa almustasqaa minhu kan laga waraab dalbayo ow amase almustasqaa shayga la rabo oo in lawalaga waraabiyaba ay rabaan marka waxaa dhici karta in lagu tallaabaysaan hadda marnay oo waid istasqaa muusaa liqowmihi rabbahu oo mustasqaa minhuga markaas ayaa mafcuulkii laga dhigay ama in la yidhaha waid istasqaa muusaa liqowmihi almaaa almaana waa shaygii la dalbaayey waa mustasqihi waay marka labada waa bannaan tahay mid ka hore aada usii fiican waayo nabiyullaahi muusaa isaga de biyihii rabbi unbuu weydiisanayaa mar walba rabbi baa biyaha keenaya wadkuruu xusa id waqti istasqaa muusaa muuse uu waraab dal ka waraab dalbay liqowmihina uu u waraab dalbay qowmkiisa rabbahu rabbigii oo ugaga waraab dalbay faqulnaa waxaanu nidhi idrib garaac oo dhufo bicasaaka ushaada ku garaac oo ku dhufo alxajara dhagaxa dhagax uun weeyaan marka dhagax jinsigii dhagax uun asha iska jinsiye waayo ayi dhagax markaa taasaana mucjizada ku xoog badan oo dhagax allaale dhagaxii meesha yaallayba in inta wax lagu dhuftay biyo ay ka soo baxeen middaasaa mucjizada aada ugu dhow ayb faqulna idrib faqulnaa waxaanu niri idrib dhufo bicasaaka ushaada ku dhufo alxajara dhagaxa ku dhufo fanfajarad macnaha meeshaa maxduuf baa ku jiro layska fahmi karo oo fadaraba bihaa ushiiba wuxuu ku dhuftay alxajara dhagixi fanfajarad way dilaacday minhu min alxajari dhagaxii xaggiisa waxaa ka dilaacay ihnataa casharata labaiyo toban caynan min caynin oo ilaa labaiyo toban ilood ayaa ka burqatay dhagaxii xaggiisa oo ka dilaacay bacdi almalaaxida ayaa waxay yidhaahdeen waxaan wax dhici kara maahno dhagax in biyo ay kasoo baxaan dhagax iska sisib ah inay biyo kasoo baxaan inta ul lagu dhuftay calaaqada ul ee dhagax ka dhexaysaa oo dhagaxu ay biyo uga soo baxayaan maxay tahay bay dhaheen laakiin mufasiriinta qaaraaba u jawaabo waxay yidhaahdeen wakhtiyadan iyo waqtiyo kasii horreysayba waxaa la iqtiraaxay waxaan la yidhaahdo birlabta dhagxaa biraha qaarkood ama yacnii ha laga buur ha laga qodo ama meeshay doonto ha ka timaadee yacnii dhagaxda qaarkood baa waxay leeyihiin khaasiyo ah biraha inay soo jiitaan oo ay ku dhegaan birta awoodaa ku jirta marka iyo ta'hiir baa dhagaxaas ilaahay ku abuuray oo birtaas xooga badan uu kusoo jiidanayo ayuu ku abuuray wax badanaana ku dhisan waxaan magnetic fieldiga la dhaho culum badan iyo waxyaabo badanaa ku dhisan haddii marka dhagixii awood maqnaatiisi ah uu yeeshay wax diidayo qudrada rabbi ku weyn ma ah yacni loogu diidi karaa maba jirtaba in ul inta dhagax ilaahay ku dhufto awood ou markaa dhufashadaa marka lagu dhufanayo awood biyo dhulka ku jiray oo uga soo saara dhagaxa xaggiisa ay kaga soo baxaan ee wax diidaya male tanna waa awood tanna waa awood uun middaan ay ogol yihiin ayagaa arkay laakiin middaasi cuquushooday ka weyn tahay waa in qeybka lagu aqbalaa waay maan mar hadday kalaamullaahi ku timid qofka mu'minka kalaamka allou ku aqbalaa qofka kalena wax caqliga ka fog inaynan ahayn oo suurtagal noqon karo awood ilaahay dhagaxa uu gelin karo biyo ay uga soo burqadaan sida uu u geliyey dhagxaanta qaar awood ay birta kusoo qabtaan waxa ka isdiidaya ma aha nacam ayib qad calima qad xaqiiqa ah calima wuu ogaaday kullu unaasin ka yacni ko yacni ummad dhammaanteed way ogaatay dad dhammaantii wuxuu ogaaday unaas waa dad dadkaa loo jeedaa kullu ay waa nakiro kulluna waa loo idaafeeyo cumuumay keenaysaa laakiin caamun makhsuus waa kan hadda ama caamun uriida bihi lkhusuus waa caam khusuus loola jeedo waana yaana loo jeedaa waa reer bani israa'iil dadkii nabi muuse la socday baa laga wadaa marka waxay ka dhigan tahay qad calima kullu unaasin dad dhammaantood oo reer bani israa'iil ah waay ay minhum oo iyaga ka mid oo reer bani israa'iil ah waxay ogaadeen mashrabahum makaanu cabidoodii bay ogaadeen marka kullu unaasin min qowmihi caamkaasna marka waxaa weeyaan khusuuskaasaa loo jeedaa caamun uriida bihi lkhusuus ayb mashrabahumna waa masder miimi ah waxaa ku bannaan in laga wado meeshii ay ka cabi lahaayeenoo daraf miimiya ah laga laqbeeyo waxaa kaloo ku bannaan mashrabahum ay shurbahum masder miimiya ah in laga laqbeeyo cabitaankoodii bay ogaadeen waa cabidoodii ayb qulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuluu cuna washrabuu caba min risqillaahi ilaahay risqigiisa xaggiisa ka caba marka kuluu washrabuu min risqi illaahi majruurkan tacalluqiisa kuluu iyo washrabuudaa ku tartamayaan waa baabkii marka tanaasuca basriyiinta midka dambeey camal siinayaan marka kuluu cuna washrabuu caba min risqi illaahi ilaahay risqigiisa xaggiisa ka caba walaa tacthow ha fasaadinina fi lardi dhulka yacni kuufiyiintana dabcan de kan horey camal siinayaan oo min risqiillaahi ilaahay risqigiisa ka cuna iyaga halkaasay ku tacallujinayaan marka walaa tachow ha fasaadinina oo ha hallayninina fil ardi dhulka korkiisa ha hallayninina mufsidiina idinkoo hallaynayo fasaadinayo xaalatun tu-akidu caamilahaa tii la dhihi jiray waay naam fii naxwi laa tacha fi lardi mufsida mithaaluba ku keenay ibnu malik kan laftiisuu mithaal ka dhigtay ayib sidaas baa marka rabbi subxaanahu watacaala uu ku yidhi walaa tachow ha halayninina fil ardi dhulka korkiisa ha fasaadinina mufsidiina xaalaatihin idinkoo fasaadinayo calaaqada ka dhexaysa marka waa maxay in fasaad loo diido cuna caba risqiga ilaahay cuna oo cabbaa la yidhi dhulkana ha fasaadinina sababtu maxay tahay cuntada iyo cabidda iyo raaxada adduunyadu tastadcii waxay keensanaysaa ama istadcaa dalika atabasutu fi lma'kali wاlmashrabi cunidaas iyo cabiddaas lagu luga fidsaday ee qofka uu aada u helay ayaa waxay keenaysaa ama ay u yeeranaysaa in markaa yacnii ay ka dhalato waanahu yansha-u can dalika waxaa ka dhalanayo alquwat اlgadabiyatu walquwa اlsticlaa'iyatu qofku markuu cunto helo cabitaankiisuna meel saarmo wax allaale wixii nafsadiisa jeceshahay uu helo quwadiisa inuu dadka ka sarreeyo ah waa badanaysaa alquwa alghadabiya midda uu dadka ugu xadgudbaayana way badanaysaa saa darteed baa marka alla wuxuu leeyay war fasaad iska ilaaliya haddaad cunto iyo cabid hesheen oo wax allaale waxaa noloshiina ay ku taagan tahay hadduu rabbi idin siiyey idinka iska ilaaliya inaad dhulka fasaadisaano kan aad ka tabaroon tihiin inaad aad markaa yacnii dhibaataysaan iska ilaaliya ayb marka calaaqada labadaa ka dheh haddaad cunto iyo cabid iyo waxaa rabtaan heshaan alla raalli geliya oo ilaahay caabuda oo amarka alla yeela ee ha xadgudbinina intaad haddaad nolol ilaahay ou idin siiyo amni aada heshaanoo wixii aad rabteen aada gaartaan ha qooqinin ha kibrinina ha ku kibrinina nolosha waayo cunto ogtaa nolosha la basdiyaa waxay keenaysaa xadgudub badan walow basada allahu risqa licibaadihi la baqow fi lardi walaakin yunazilu biqadarin maa yashaa haddii ilaahay addoommadiisa risqiga u waasicin lahaa dhulkayba ku kibri lahaayeen mar walbana waad arkaysaa qofku markuunan waxba haysanin ama wixiisu ou tashiilan yihiin oo ay yar yihiin waa iska roon yahay markuu maal badan ou helana kibirkiisaa badanayo iyo waxa uu haweysanayo saasuu marka alle u leeyahay dhulka ha hallayninina hana fasaadinina waid qultum ya muusaa lan nasbira calى طacaami waaxidi fadcu lanaa rabaka yukrij lana mima tunbitu اlardu min baqliha waqihaa'iha wadkuruu xusa id waqti qultum aad tiraahdeen yaa muusaa muusow lan nasbira adkaysan mayno calaa طacaamin cunto korkeed ku sabri mayno oo ku adkaysan mayno cuntada oo waaxidin mid keliyata ah ee fadcu tuug lanaa annaga darteen u bari rabbaka rabbigaa yukhrij ha bixiyee lanaa annaga ha noo soo bixiyee mimaa kii xaggii hakasoo mimaa min bacdi maa kii qaarkiis ha noo soo bixiyo tumbitu ay dhalinayso alardu dhulka ay soo dhalinayso waxa nooga soo bixiyo oo min baqlihaa bagalkeeda ah wa qihaa'ihaa qajaarkeeda ah wa fuumihaa qamadigeeda ah wa cadasihaa digirteeda ah wa basalihaa basasheeda ah hanoo soo bixiyo qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa atastabdiluuna miyaad beddel qaadanaysaan alladii kii huwa isaguba adnaa oo hooseeyey oo liitay miyaad biladii kii ku beddel qaadanaysaan huwa isaguba khayrun khayr badnaa wixii khayrka badnaa miyaad ka tegaysaan wax liita miyaad qaadanaysaan ihbituu dega hoobta misran magaalo u hoobta min al amsaari magaalooyinka ka mid ah fa ina lakum waxaa leedihiin idinka maa ayaad idiin sugnaaday ood leedihiin sa'altum aada su-aalateen ayaad leedihiin waduribat waa la laasimiyey calayhim iyaga korkooda waxaa la laasimiyey adillatu dulli ayaa la laasimiyey waalmaskanatu faqri iyo gaajo ayaa la laasimiyey wabaa-uu way laabteen biqadabin bay la noqdeen caro carada oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay daalika kaagaasina biannahum kaa-inun mid ahaanaya waaye biannahum bisababi annahum buu ku ahaanayaa iyaga kaanuu inay ahaayeen yakfuruuna kuwa ku gaaloobaya biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa wayaqtuluuna dilayaan annabiyiina nebiyaalka kuwa dilaya inay ahaadeen darteed buu ku ahaaday bigayri اlxaqi xaq la-aan xaal ay ku sugan yihiin iyagoo xaq la-aan ku dheehan daalika kaagaasina bimaa casow kaa-inun bimaa bisababi maa kii sababtii mid ku ahaaday waaye casow ay caasiyeen ama daalika kaagaasi kaa-inun ku ahaanayo waaye bimaa casow bicisyaanihim iyaga caasintooda darteed ku ahaanayo wa kaanuu wa kownihim ahaanshadooda yactaduuna kuwa xadgudbaya ay ahaayeen darteed ayuu kaasi ku xasilay kuna ahaaday aayaddan rabbi aayad dhowr aayadood ka hor waxaan soo marnay in ilaahay subxaanahu watacaala risqi iyaga aynan ku dhibtoonin oo aynan kulfo iyo mashaqo iyo dhibaato aynan ku gelin in ilaahay siiyey subaxdii markay soo kacaanna geedaha sidii xabagta oo kale waxaa u saarnaa wax xabagta u eg oo aada u macaan oo manni la yiraahdo shimbiro hilib waaweyn oo hilib badan oo cayilanna waa iska cunayeenoo kor uga imaanayo rabbi uu siinayo subxaanahu watacaala nicmadaa markay muddo ku jireen iyaguna waxay ahaayeen dad dhulkii iyo nolol soo saarto oo beero falo oo e, digirta iyo basasha iyo toonta iyo qamadiga iyo waxaa cuno cuntadii ay same beeran jireen ayay u xiiseen markaasay waxay yidhaahdeen cuntadan halka nooc ah oo maalin walba taagan ma rabnee ilaahay noo bari cuntadii aan naqaanay bal hana siiye dhinacna waxay ku tuseen marka yacni khifadooda iyo caqliyaraantooday ku tuseen waayo risqi aadan ku dhibaatoonin aadna u macaan oo xag alle ka yimid inaad ka daasho oo yacni waa iga batay oo waa ka dhergay waa nacay inaad tiraahdid oo mid marka liito oo dhib lagu beerayo oo la shiidayo oo haddana la karinayo dab la gelinayo oo intaas oo shaqo ay ku baxaysa inay aadaan waxay ku kutusaya khifatu caqlihim caqligooda yaraantiisa waxaa kaley ku tusaysaa sida shaydaanku oo ugu tasalluday oo nicmadii rabbiba uu u ilowsiiyey wixii alla uu nicmo ugu galay sida uu u ilowsiiyey ayay ku tusaysaa marka marka taas baa marka rabbi uu ka warramayaa hadda wadkuruu id nicmo miyaa marka hadda aayaddan waxa ku jira maxaa hadda nicmooyinkii loogu daray waaa nicmo way tahay sababtoo ah wixii ay dalbadeenba haddii la siiyey nicmo waayo iyada lafteeda kaasaan rabnaadii ay lahaayeen waaba la siiyey ilaahay waa u fududeeyey hadduunan alla ahayn maynanba heleen taa lafteeda marka mufasiriintu waxay leeyihiin nicmo waa lagu darayaa oo waxaa loogu darayaa iyada lafteeda in la siiyey wixii ay dalbadeen yaa nicmo ah marka alla wuxuu leeyay wadkuruu xusa id waqti qultum aada tiraahdeen maadaama kuwaan dee madiino joogay iyaga maahan waxa dhahay laakiin aabayaalkooday ahaayeen waa isla mid waana isku diin wadkuruu xusa id waqti qultum aad tiraahdeen yaa muusaa muusow lan nasbira nafteenna ku xabisi mayno oo kuma xabisi karno calaa طacaamin waaxidin hal cunto korkeed nafteenna kuma xabisi karno sabarku waxaa weeyaan luqatan alxabsu markaa nafsadeennii hal cunto kuma xabisi karnay leeyihiin ma samaynayna sidaa ama yacni hal cunto cunideeda uma adkaysan karno la nasbirada lafteeda waxaa laga fahmaa mashaqo inay sheegayaan xaggey mashaqada ku arkeen marka cunto iyaga aynan beerin shaqaynin oo lagu fadilay un layska siiyey ayay waxay leeyihin waa ku dhib qabnaa maba ku sabri karnaba maba ku sabri karna ayay leeyihiin waxay kutuseen marka safahatulaxlaam yacni cuquul marka dhammaatay oo meel xun tagtay oo shaydaan ku tasarufay inay tahay waayo meeshaan mashaqo maba fadcu tuug lanaa annaga darteen u tuug rabbaka rabbigaa u tuug nabiyullaahi yani muusow yukhrij ha soo bixiyee waa majzuumun bialab dalabkaa fadcudaa lagu jasmiyey yukhrij bixiyee lanaa annaga noo soo bixiyee mimaa tunbitu lardu min bacdi maa kii wax ka mid ah tunbitu ay dhalinayso alardu dhulka ay soo dhaliso wax ka mid ah marka mintaa hore oo min maada ah tabciidiya in laga dhigo min bacdi maa tunbitu lardu la dhaho markaas nacam ee maadana markaa mawsuula ay noqoto nacam ay min bacdi aladii tunbituhu lardu caa marka waa kaana min bacdi min bacdi aladii tunbituhu lardu halkaas marka inuu caa-id e, maadana mawsuula ay noqoto mintana tabciidiya laga macneeyo caa markaa loo soo qadaro tafsiirka labaad waxa uu yahay minta in laga dhigo zaa'ida qaaraa wataan iyaga laftooda oo markaa waxay leeyihiin minta zaa'ida marka laga dhigo waa ka qowlihi tacaala oo kale waaye min sayi'aatikum wanukafiru cankum min sayi'aatikum ay sayi-aatikum baa laga wadaa bay dheheen mintaa marka sida ay zaa'ida u tahay iyay tan zaa'ido u tahay bay dhaheen yacni minta laakiin sida badan de mintu markay zaa noqonayso de nafyi iyo shibhu nafyi iyo waa inuu ka hormaraa wasiida fii shibhin aw nafyihi fajara nakiratan kamaa libaaqin min mafar halkaana marka waxa ma yaalaa nakira iyo nafyi walaa shibhu nafyi midna ma yaalo xoogaa marka inkastoo ay jirtay iyada lafteeda iyadoo intaba midna oolin haddana minta ay zaa'ido ku imaan karta laakiin wax qaliil ah sida waaa waxaana ka fiican haalibka ama badan in lagu qur-aanka lagu xambaaro marka minta zaa'idan idan u qolaa ka dhigtay yukhrij lanaa mima tunbitu lardu ay yukhrij lanaa noo soo bixiyo mima ay maa tunbitu lardu dhulka waxay dhalinaysay dhahayaan kuwaas marka ayb minta dambo min baqlihaana bayaaniye waaye min baqlihaa ah wixii dhulka uu dhalinayo maxaa ah min baqlihaa begelkeeda ah albuquul buquul waxaa la yidhaahdaa qudaartan cagaaran ee la karsado ee dabka lagu karsado ama koosto ha noqoto ama yacnii waxaan cargada leh ama yacnii dhulka inta laga qodo lasoo siibo ee cagaarka ahee vegetableka la yidhaahday sidaa lagu cuno ayb buquushu marka kuwaas oo dhan baa soo gelaya wa qithaa'ihaa dhulkii qajaarkiisii qithaa waa khiyaarka ama qajaarka waa iska macruuf isaga nacam waana laga helaa suuqyadan ayb wafuumihaa qamadigeeda wafuumihaa laba tafsiir baa ku jirta kan loo badan yahay ibnu cabaas uu ku fasiray caطaa iyo mujaahid iyo qataade iyo keyrkood wafuumihaa ay waxindatihaa in laga wado dhulka qamadiga ka baxo ibnu cabaas waxa waxau yihi alfuumu اlxindatu biluqati bani haashim reer bani haashim luqadooda qamadiga xinday waxay dhahaan fuum ayb luqatu bani haashimna de luqadii dadkii qureyshtay asalka ahaaba weliba beyd iyo waxbau keensaday marka uu ku xoojinayo marka yani taasi ayb macnaha marka fuumka in sidaa laga macneeyo macnaha labaad waxa uu yahay athuum oo la yidhaha marka wafuumihaa toonteeda in la dhaho tuunta oo marka thuum rabiic ibnu anas haasaa ku macneeyey qiraa'ada ibnu mascuudna waxaa ku taalay ama musxafkiisa wathuumihaa thuum bithaa ha'da iyo fa'dana yacni waa ibdaal waa ku kala dhaca labadooda liqurbi lmakhraj fa'da iyo ha'da ayb marka wafuumihaa wathuumihaa baa asal ahayd wafuumihaa baa la yidhi maadaama fa-da iyo hada iskum isku maqraj dhow yihiin ayaa ibdaal min baab alibdaal baa fa looga dhigay ayb laakiin kan horaa xoog badan wa cadasihaa digirteeda cadasku waa nooc digirta iyadana ka mida ah wa basalihaa basasheeda ah waxyaabahaasaan rabnaa hanoo soo bixiyo qaala wuxuu yihi nabiyullaahi muusa atastabdiluuna miyaad beddel qaadanaysaan alladii kii huwa isaguba adnaa liitay oo hooseeyey miyaad biladii kii ku bedel qaadanaysaan huwa isaguba khayrun khayr badnaa wax liita miyaad wax khayr badan ku bedelanaysaan oo kani meel walbu iska yaallaaye kii ilaahay idinku sharfay maa ka tegaysaan midkaan maa rabtaan sidaasuu ku yidhi haddaba haddaad sidaa rabtaan ihbituu hoobta oo dega misran u dega misrantan marka laba tafsiir baa ku jirto tafsiir waxaa weeyaan iyada misran munawan ayaa laga dhigay qura-duna badanaa saasay akhriyeen musxafka cuhmaaniga ahna alifa ku taallo alif way ku taallo qiraa'ada marka alifta ay ku taallo waxay xoog siinaysaa marka tanwiinta misran haddii marka misran la tanwiiniyo waxay leeyihiin marka maalaayansarif ma aha mar haddii aynan maalaayansarif noqonin oo munawan ay tahayna waxaa loo jeedaa misran min alamsaari magaalo magaalooyinka un ka mida a ah, ee masartii laysla yaqaanay ma aha markaa naam qaar kalena waxay leeyihiin misran waxaa loo jeedaa masarta la yaqaan lafteeda magaa waddanka masar ee meeshaa marka maxaa loo munawan iyo looga dhigay marka waxay leeyihiin munawanda waxaa looga dhigay saddex xaraf oo mid ka dhexena uu reeban yahay waa iska tahay bay leeyihiin marka aliftan iyada alif munawana maba ahan bay leeyihin alifta waa raacaynaa markaan qorayna waa qoraynaa laakiin misra unbaa la akrinaa misra marka misra la akriyana waa maalaa yansarif xarafka dhexe maadaama oo saakinulwasat uu yahay xaraf kelimad cajami ana ay tahay waxay leeyihiin marka sidaas iska ahaanaysaa marka waa magaaladii caadi ee yani ahayd masri la yaqaana calamka calamka maga waddankaas ku ahayd waay marka inay masar tahay ibnu ibnu jariir marka labadaas qowl inay tahay masartii la yaqaanay masartan la yaqaano iyo inaynan ahayn magaalo oo magaalooyinka ka mida inay tahay labadaasba wuxuu geliyey tawaqufa waa ka tawaqufay midna ma rajixin isaga ibnu kathiir marka waa ku qabsaday arrintaa inuu midna rajixi waaye bal wuxuu yidhi waxaa xoog badan inay tahay misran min alamsaar magaalo magaalooyinka ka mida sababtuna waxay tahay magaalo magaalooyinka ka mida waxaa loo leeyahay mucjisada iyadaa ku xoog badan oo waxaa laga wadaa waxaan aada dalbateen idinku wax weyn ma aha magaalo kastoo tagtaan waa laga helaa basal iyo toon iyaga marka waxaa la leeyahay marka waxaan weyninka badanee rabbi idin siiyey ha ka teginina ama waxaan aada u baahantihiin ood su-aalanaysaan wax hadda weyn ma ahana wax meel walba laga helaayo waay magaalo walba laga helayo hal meeloo mucayana lagama helo keliya sidaasoo ibnu kathiir isaga rajaxay ihbituu dega oo hoobta misran magaalo weyn u dega oo min al amsaari ka mid a leanna baadiyaha iyo lagama helo waxaan laakiin magaalo kastaa basal iyo toon iyo digir iyo waa ugu tegaysaa waa lagu arkayaa fa ina lakum waxaa leedihiin oo idiin sugnaaday maa wixii sa'altum aada weydiisateen shaygii aada su-aalateen alladii sa'altumuuhu wixii aada weydiisateen ayaa idiin sugnaadood leedihiin waduribat waxaa la yeelay oo la laasimiyey calayhim iyaga korkooda waxaa lagu laasimiyey adillatu dulli iyo walmaskanatu faqri ma maay ulzimad weeyaan waxaa la laasimiyey wa ufridat calayhim waxaa lagu farad yeelay ibnu jariir saasuu yihi oo min darbi alamiiri cala aljeishi albactha amiirkii baa ciidankii wuxuu ku qoray inay baxaan waa ku farad yeelay waa ku laasimiyey yahuuddiina sidaasoo kalea waxaa lagu laasimiyey dulli dulligaa wuxuu ku fasiray ibnu jariir inay jizye bixiyaan haddii islaam xoog badanba uu jiro jizye unbay dhiibayaan oo saasayna ahaa jireen madda duhuur waqtiyadan dambe un maahane ma ahane wuxuuna kaga macneeyey qowluhu tacaala fii suurati tawba allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi qaatilu اladina laa yuؤminuuna biاllahi walaa bاlyowmi اlآkhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluh walaa yadiinuuna diina اlxaqi min aladina uutuu اlkitaaba xataa yucطuu اljizyata can yadin wahum saagiruun wahum saagiruun diladii marka taasuu ku fasiray wاlmaskanatu iyadana waa masdaru miskiin masderkiis waa nacam yuqaalu tamaskana tamaskunan ayb maskanada marka iyadana ibnu jariir wuxuu ku fasiray alfaaqatu waalxaajatu mar walba inay baahi qabaan xaajo iyo baahi inay qabaan oo ay markaa yacni taana ay ku dullaysan yihiin wa duribad waxaa lagu laasimiyey oo lagu dul dhisay calayhim iyaga korkooda addillatu dulli ayaa lagu dul dhisay oo la laasimiyey waalmaskanatu ayaa la laasimiyey faqri iyo miskiinnimo inay saa un ahaadaan haddii aada aragto xataa kuwa lacagta leh yahuudda yacni waxaad dareemaysaa mar walba faqriga faqriga iyagaa arkay mar walbaa faqrigay u jeedaan wax kastoy haystaan faqri unbaa ka hor muuqday ka baqaan oo waxaad arkaysaa iyagoo dhaqaalo fiican haysto haddana inay yacni wax siday u gorgorinayaan iyo sida ay waqtiga uu raqiiska noqdo ay u sugayaan meelo waxaad arkaysaa dad waqti aan ummaddu soo jeedinoo lix saac markay tahay oo tukaamada la xiraayo ayay isku soo daynayaan marka waqtigaas oo waxa baaray ama waxa raqiiska ah yay iibsanayaan dadkii kale kaba wax yaraa ama ka hantida yaraa waxaad arkaysaa iyagoo uun yacni waqti caadiya intay wax iska gataan ay guryahooda iska aadaan iyagii marka uun xisaab yaa hor taalla mar walba faqri ka carar faqrigii halkan loo soo dhigay waduribat calayhim dillatudaas waana midda kale waxaad arkaysaa kuwooda xataa wax haysto sida ay u shaqaysanayaan marka aada aragtay waxa ay ku shaqaysanayaan wax uu deynaya male diintiisa ilaalin maayo dadnimadiisa ma ilaalinayo hadduu shilin helayo almuhim in marka shilin uunan ka fakanin ayb walmaskanatu marka maskanadiina waa taasaa dulligiina waxaa weeyaan mar walba inay dad un ku daaban yihiin oy dad ku nool yihiin maahane iyaga keligood kayaan meel taagan ma yeelo karaan iyo dadnimo meel taagan wabaa-uu waxay la noqdeen oy la laabteen biqadabin bay la laabteen caro carada oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay bay la noqdeen daalika kaagaasi kaa-inun mid ahaanaya waaye iyaga korkooda biannahum bisababi annahum iyaga kaanuu inay ahaayeen darteed ayuu ku ahaanayaa yakfuruuna inay ku gaaloobayaan biaayaati illahi ilaahay aayaadkiisa wayaqtuluuna ay dilaayeen annabiyiina nebiyaalka bigayri lxaqi xaq la-aan ay ku dilaayeen iyagoo ku dheehan marka wabaa-uu biqadabin min allaahi baa-a ereygaa marka waxaa weeyaan rajaca macaani kalena waa leeyahy laakiin kaasaa u badan cara allay la noqdeen waa cuquubo aakhira marka dalika biannahum ishaaradaana waxay ku dhacaysaa waxay waxaa u sida darbu dillati calayhim walmaskanati waaqicun calayhim korkooda mid ku dhacaya waaye muxuu ugu dhacaana biannahum bisababi annahum kanuu yakfuruuna biaayaat illahi ba'da sababiye waaye marka qofka ilaahay aayaadkiisa ku gaaloobo oo ambiyada ilaahay iyo awliyada alla dulmiyo wuxuu helayaa isagana sidaan oo kalea ku dhacaysa wayaqtuluuna waxay dilaayeen annabiyiina nebiyaalkii inay dilayeen darteed baa waxa uu ugu dhacay bigayri اlxaqi iyagoo xaq la-aan ku dheehan ayb ee nebi miyaa marka xaq awalba lagu dili lahaa jaءa hada اlqaydu calى sabiili الtashniici liqatlihim wالtaqbiixi lificlihim maca anbiyaa'ihim calaa sabiili الtashniici wالtaqbiix iyagaa lagu fool xumayna war waxaan aada samayseen wax fool xun oo aada u xun waayaa la leeyahay nebi oo gar marnaba aan gar laguba dilaynin ayaad idinku waxaad ku dhiirateen idinkoo og inuu nebi yahay haddana inaad dishaan marka weliba xaqdarro ood og tihiin inaad idinka ku sugan tihiin ayaad ku dilayseen arrintaa arrin aad u foolxun weeyaan ee qeyd hadda ma aha hadduu gar daran yahay hala dilo ma aha macnaheedu maba gar darnaanayaba nebi daalika kaagaa marka kufrigaas iyo ambiyada alloo la dilo bimaa casow bisababi cisyaanihim uu ku ahaaday caasintoodii darteed wakaanuu kaanuu wa ahanshadooda yactaduuna kuwa xadgudbo ee tan lafteeda inay nebiyada dilaan maxaa u keenay macsi usoo horreysay macsidaabaa tan u keentay marka labadaba marka saas isugu xiran yihiin ayb ibnu cabaas baa marka isaga wuxuu yihi lam yuqtal nabiyun qatu min alanbiyaai ilaa man lam yu'mar biqitaalin nebiyada labay ahaay laba nooc bay ahaayeenoo kuwana inay dagaalamaanaa la amray kuwana lama amrin inay dagaalamaan kuwii ay yahuuddu dileen waa kuwii aanba dagaalka la amrin sidoodaba ibnu cabaas saasuu leeyahay laakiin nebi ilaahay dagaal faray lama dilin lama dilin ayb macnahaasaa marka meeshaana yaalla ayb in اldina آmanuu wاldina haaduu wالنasارى wالصaabiئiina man aamana bاllahi wاlyوم الآkhiri wacamila صاalحa falahm أjrhm cinda rabihim in اladiina kuwii aamanuu rumeeyey wاladiina kuwii haaduu yahu yahuudoobay wالnasaaraa nasaaradii wالsaabi'iina saabi'iinta qolada la yidhaahdo man qofkii aamana rumeeyey billaahi alla rumeeyey walyowmi alaakhiri maalinka dambe rumeeyey camila sameeyey camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan falahum waxay leeyihiin kuwa ajruhum ajrigooda cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayay ku leeyihiin walaa khawfun wax cabsi ah calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahaanin yaxzanuuna inay tiiraanyoonayaanay murgayaan ma ahaanin <clears throat> aayaddan iyagana waxaa la jamciyey marka dadka xaaladahooda ummadaadka diimaha kala duduwan iyo sheegtay xaalkoodu sidau ahaanayo awalan aayaddan aaya muxkama waaye mansuuqa ma aha inkastoo dad yar oo culimada kamida ay yidhaahdeen aayaddan waa la nasakhay oo qofku markii hore haddii uu yahuudi ahaa yahuudinimadiisii sidii ay ahayd oo ugu dhaqmay wuxuu noqonayay marka falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ayb markii dambe ayaa marka waxaa timid bay dhaheen yahuudigii ama nasraanigii nebi moxamed maqlo oo aan rumaynin marnaba inuusan badbaadaynin naskhigaasi laakiin ma xoog badna aadna loomaba sii macnay karaa xataa aayadda waxa ay marka aayadda awalan waa muxkama hadday muxkamo tahay macnaheedu sidee waaye marka laba macno uun in laga macneeyo macnaha koowaad waxa uu yahay yahuuddii waktigii nebi muuse towxiidka la timid nebiyullaahi muusana rumaysay sidaana ku dhinteen falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun nasaaradii nabi ciise rumaysay oo nebi moxamed aan soo gaarin ee ayagu ayagoo nabiyullaahi ciisa rumaysan ilaahay waxidaya dhinteen ayaguna laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun saabi waa sharxi doonaa cidda ay yihiin muminiinta iyagu dawaaba ummatu moxamed oo nebiyullaahi moxamed hadday intay rumeeyaan towxiidkii la yimaadaan iyagana waa laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun macna sidaas waa saa in laga macneeyo macnaha kalena wuxuu noqonayaa waladiina haaduu wanasaaraa wالsaabi-iina bictibaari maa kaanuu markii hore yahuuday ahaayeen nebi moxamed ay maqleen way rumeeyeen sida cabdullahi ibnu salaam iyo kale ee kuwaas mu'miniintay ku jiraan oo laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun nasaaradii sidoo kale wixii islaamay ee nebiga markay maqleen rumeeyey saabi-iinta iyagana sidoo kale markay diintii heleen kuwii nebiga raacay iyaguna sidaasoo kale macnaha marka halkaas sidaas in labadaa macno in laga macneeyo iyadoo lagu dhisaayo aayaddu inay tahay aaya muxkama ayb aamanuudaasna tafaasiir badan baa ku jirta oo qaar munaafiqiinta islaamka sheegtaa laga wadaa qaar dhahaya mu'miniinta daahiran wa baatinan waayo sidaasaana aan ku wadaynaa ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo allay rasuul rumeeyeen daahiran wa baatinan iyo waladiina kuwii haaduu yahuudoobay markii hore marka wasfi guud ayaa laga hadlay ila in aladiina aamanuu kuwii horena waa ku dhaboobaa wasfigaas kuwan dambena waa ku dhaboobaa qof allaale qofkii towxiid nebigii loo soo diray rumeeyey waa ku wada dhaboobayaan iyo waladiina kuwii haaduu yahuudoobay haaduu marka waxaa weeyaan asalka haada aliftiisu caynay cayntiisu waaway ahayd alifta asalkeedu waaway kasoo gadoontay haada yahuudu ayuu mudaaricu marka noqona ayb macnaheeduna waxaa weeyaan ay taaba yatuubu inaa hudnaa ilaykana yaana ay ka timid saasay dhahaan waladiina kuwii haaduu yahuudoobay iyo wanasaaraa nasaaradii kirishtanka iyo wasaabi saabiiinta saabiiin marka yaa iyaga la yidhaahdaa warar badan baa ku jira khulaasadu dhowr qowlaan kusoo koobaynaa midka koowaad saabiiin in laga wado dad aan kitaab lahayn oo aan kitaab haysanin laakiin ilaahay waxdaaniyadiisa rumaysnaa calaa fitratihim bay baaqi ku ahaayeen kitaabna ma haysanin marka calaa haadaa yahuudna ma aynan ahayn nasaarana ma aynan ahayn ayb waa dad marka fidradooda baaqiin ku ah naam ibnu kahiirna sidaasuu rajaxay macnahaas ayuu macno u eeg buu ku tegay ayb macnaha labaad waxa uu yahay saabi qoom kitaab xag samada ka yimid aaminsanaa oo lahaa oo weliba zabuur akrin jiray zabuuray akrin jireen baa la yidhi qoom marka kitaab samada xagga samada ka yimid lahaay ee yacni haystay ayay ahaayeen baa la yidhi qowlna sidaas uu leeyahay oo calaa haadaa marka in laga dhiga marka ahlu kitaab inay ahaayeen ibnu taymiya isaga wuxuu yidhaahdaa majmuuculfataawaha qolada waa ahlu kitaab dhahayso yacni saabi-iintoo dhan kama hadlayaan ee qeyb iyaga ka midoo ahlu kitaabka galayaa jirto markay arkeen diintii yahuudiyada iyo diintii nasraaniyada galeen iyaga kuwaas calaa haadaa marka haddii la yidhaha waa ahlu kitaab bimacnaa qeyb iyaga ka mida loo jeeda oo ahlu kitaabka diintoodii galay calaa baaquuna calaa fitratihim marka la yidhaahdana waa sida asalka ah markii hore dad kitaab haystay maynan ahayn laakiin waxay rumaysnaayeen waxdaaniyada ilaahay bay rumaysnaayeen ile dad badanoo waxaa jiray diin aynan soo gaarin laakiin caqliga iyo fidradu waxay ku tusayaan koonkan inuu ilaahay abuuray allaha haddii wax la caabudayana allaha in la caabudo inay tahay yaa la sida zayd bnu camri bni nufayl oo kale xaq raadis oo ahaa jiray yahuudiyadii wax ka raadiyey nasraaniyadii uu fiiriyey ilaa markii dambe uu yidhi ilaahow aniga wax shirkii oo dhan beri baan ka ahay kaliga xaniif inaan ahayoo mid qallooc oo dhan kasoo leexdayo toosnaanta usoo iishay inaan ahaan ku markhaati gelinaa buu yidhi zayd bnu camr ibni nufayl mana soo gaarin eh, risaaladii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo isaga wou noolaa laakiin qabla albicthow dhintay asnaamta waxa loo gowracana ma cuni jirin waa jiri karaan marka dad aan kitaab haysanin laakiin fidradooda baaqi ku ahoo alle ka awood badan oo ka sarreeyo iyaga abuuray inay markaa ku xiran yihiin labadaas macno marka waa jiraan macno saddexaad oo waxaa jiro saabi-iintu waa qolo iyagu marka yacni mushrikiinba ahaa oo malaa'igta caabudi jireen malaa'igtii bay caabudi jireen markay arkeen waa dambe ma acyaantan ay caabudayaan inaysan arki karin aan loo jeedin la taaban karin markay arkeen malaa-igta ay arki markay yacnii ay arki waayeen ayay waxay qoreen dhagxaan bay qorqoreen sawir bay ka sameeyeen malaa-ig iyo ay ku shabahayaan sawiradaasay marka rumeeyeen oo ay ilaah ka dhigteen macbuud wax kuwaas marka waxaa la yidhaahdaa ahlu thawaabit ahlu thawaabitku marka hindida iyo waman naxaan naxwahum hindidu marka waa aragtaa marka asnaamay caabudaan asnaamtooda weliba yacni intay dhagax qoraan oo hab u sameeyaan oo garba u sameeyaan oo wax malaa-ig lagu shabahayo oo kale intay qoraan ayay caabudaan asalka falsafadda marka waxay ka timid cibaadat lmalaa-ika maadaama malaa'igtii la arki waaye waa in dadka wax la tusaa malaa'igtii de ilaahay la mid maahan de ilaahay yaanba la arkin hadda innaga ilaahay uma jeedno laakiin waxaan u jeednaa aahaartiisii soo maaha dhulkan iyo cirkan iyaan jeednaa laakiin malaa-igaa dhul iyo cir abuurtay caqliga iyo fidrada ma keenayso waa iyagii baa la caabuday qalad loo caabuday in la arkana waa la arki waayey haddii in la arka la rabooday mar haddii la arki waayey sawiradii baa lagu qancinaa dadka marka qoladaa marka hindida iyo xaggooda xigto dhagxaan bay sameeyeen garba iyo baalal intay u yeeleen bay markaa halkaasay marka ku dhowaadaan oo waxay leeyihiin sanamkan marka la caabudayo ruuxaaniyaad kore ayuu kugu xiraa ruuxaaniyaadkaas ayaana cibaadadu ay u dhaceen waana asalka shirkul wasaa meelaha uu ka dhasho oo dadkan laftooda islaamka qaarkood yacni mushrikiintii carabtana dawatay maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila llahi zulfa iyo waxyaabahaas waa usoo gudbeen dad badanoo juhaala iyagana noocaas oo kale wax ku ilaa wax ku cileeyaan qaybta kale nimanka ruom iyo dhankaas jira iyagana saabi-iintii dhanka ruum iyo jirtayna iyaga waxay yidhaahdeen waxay ahlu sayaara la yidhaha iyaga ahlu sayaara ahlu sayaara maxaa laga wadaa maadaama aan malaa'igtii la arkaynin wixii socdo oo marka socod iyo dhaqaaq lahoo jurmi leh bay cibaadadooda u leexiyeen waxyaabaha marka socdaa waa maxay xidigaha walidaalika qolo iyaga saabi-iinta ka midana xidigahay caabudaan xidigaha marka maxay u caabudaan xidigu inuu soconaayo dhaqaaq uu leeyahay iftiin inuu leeyahay khawaastaas waxyaabaha leh bay caabudeen qoladaa iyagana oo saabi-iinta ka mid a ah. saabi-iinta sidaana waa loo fasiray marka da saddex hadalaan sheegnay marka dad fidradoodii ku baaqi ah inay ahaayeen dad kitaab samada ka yimid haystay oo zabuurka iyo akhri jiray iyo inay ahaayeen dad markaa yacnii asnaamta caabudo ruuxaaniya waxaan ujeedaa malaa'igta caabudi jiray iyo ruuxaaniyaadka ruuxaaniyaadkii markay arki waayeenna musawiradii caabuday saddexdaa qolo saddexdaas hadala ugu badan uguna xoog badan amaa carabta iyaga saabi waxay u yaqaaneen qof allaale qofkii diintii lagu yaqaanay ka baxo oo diin kala galo ayay saabi dhihi jireen kullu khaarijin min diinin kaana calayhi ilaa aakhara gayrihi tusamiihi alcarabu saabian ayay dhihi jirtay walidalika nabiga sala allahu alayhi wasalam waxay dhihi jireen saabi waxay aaminsanaayeen diintiinii u ka baxay wax cusub u galay saabi ayay u yaqaaneen iyaga carabta marka qof allaale qofkii diintiisii ka tagoo mid kala aaday saabi u aqoon jireen laakiin saabi-intu qoladaas waa e hadda lafteeda haddaad fiiriso qawaamiista iyo meelaha macluumaadka encyclobediaalka iyo waa ku qoran yihiin qoladan markaa sabianisa la yiraha sabianisa laatiinku saasuu yiraahdaa sabianis ayb marka qur-aankuna saddex meel buu ku sheegay halkan iyo suuratu waxay noogu imaan doontaa suuratu lmaa waa ku imaan doontaa iyo suurat lxaj saddexdaas meelba waa lagu sheegay qoladan man aamana billaahi man qofkii aamana rumeeyey billaahi alla qofkii xaqiiqdu marka intaan waay qofkii rumeeye billaahi alla qofkii rumeeyey walyowmi alaakhiri iyo maalinka dambe wa camila sameeyey saalixan camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan falahum waxay leeyihiin ajruhum ajrigooday leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayay ku leeyihiin walaa khawfun cabsiyo calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahaanin yaxsanuuna inay murgoonayaan kuwa tiraanyoonayana ma aha asalna saabi waxaa asal u ahaa ciraaq dhulkan ciraaq magaaladan baabil la yidhaahdo babiloon iyo meelahaas iyo xaraan dhulkan dhan ciraaq iyo suuriya u dhexeeyo yaa wuxuu ahaa marka yaa saldhig u ahaa waid akhadnaa miihaaqakum warafacnaa fawqakum اطuura khuduu maa aataynaakum biquwati wadkuruu maa fiihi lacalakum tattaquun wadkuruu xusa oo sheeg sheega id waqti akhadnaa aan qaadnay miihaaqakum ballantiinnii la adkeeyey dhaarta lagu adkeeyey aan idinku qabanay warafacnaa aan kor yeelnay fawqakum idinka korkiina adtuura buurtii aanu korkiina ku kor yeelnay qulnaa lakum waxaanu idinku niri khuduu qaata maa shay qaata aataynaakum aanu idin siinay waa towraad biquwatin bijiddin dhabnimo ku qaata wadkuruu xusa oo sheeg sheega maa waxa fiihi dhexdiisa ahaaday kitaabkaa waxa dhexdiisa ku sugan akhriya oo sheega lacallakum tattaquuna likay tattaquu saad u dhowrsataan ood ilaahay uga dhowrsataan ood naar iskaga dhowrtaan uma markaa dabadeed tawallaytum waad jeesateen min bacdi dalika aqbalitaankaagaas ka gadaale min bacdi dalika ay min bacdi qabuuli maa uutuu maa uutiitum wixii la idin siiyey markaad aqbasheen ka gadaale ayaad jeesateen falowlaa fadlullaahi falowlaa haddii lala-yahay fadlullaahi ilaahay fadligiisa calaykum korkiina uu yeelay haddii lalaayahay iyo waraxmatuhu naxariistiisa alla naxariistii haddii lalaayahay la kuntum waxaad ahaan lahaydeen min alkhaasiriina kuwa khasaaray adduuniya iyo ee fadliga alla iyo naxariista allah laydinku dembi dhaafo towbada la idin waafajiyey waay aayaddan marka iyadana aayad aada iyo aada u weyn waaye waayo waxay aayaddu hoosta ka xariiqaysaa asbaabta kutubta ilaahay usoo dejiyey ilaahay markuu kitaab soo dejiyo awaamir ku dhigo wuxuu usoo dejiyaa in lagu tadabburo macaanida kutubta la fahmo dabadeedna lagu camal falo haddaan saa la yeelin waa laga jeestay kitaabkaas wadkuruu xusa id waqti aqadnaa aan qabannay miithaaqakum ballantiinnii wa rafacnaa aan kor yeelnay fawqakum idinka korkiina adtuura buurtii aanu korkiina ku kor yeelnay ayb oo buurtii marka aanu dushiina ku kor yeelnay sababta marka buurta loogu kor yeelay maxay tahay dhagax buurtii ka mida ayaa madaxooda la kor keenay waid nataqna ljabala fawqahum suurat lacraaf aan ugu tegaynaa ayb sababtu marka maxay tahay saddex sababoodaa isku geyn mufasiriintu ay sheegaan sababka koowaad waxa uu yahay imtinaacuhum min dukhuuli lardi lmuqadasati dhulkii muqadaska ahaa ee gala la yidhi inay diideen suuratulmaa saan ku arkayno markay diideen baa marka dhagixii kor madaxooda la dul keenay oo gala la yidhi ta labaad waxa ay tahay waxa ay diideen imtinaacuhum min akhdi tawraa inay towreed qaataan waltizaamiha oy laasimsadaan ay diideen waa waxaa la yidhi marka ilaa wa ilaa qaata oo laasimsada tan saddexaadna waxay tahay imtinaacuhum min asujuud sujuuddii ay diideen wadkhululbaaba sujadantii ay diideen baa halkaa la kor keenay marka saddexdaas yacni qowl ayaa ku jirto fii tafsiiri laaya sababka yacni warafacnaa fawqakum utuur hal ishkaalaa imaan karo haddii la qasbo dadka wixii ay qasab ku qaataan maidaa mukalafiin ay dad takliifkii waaba laga qaaday soo maha qofka haddii la qasbo oo la dirqiyo qasab waxaan ku sameeya marka la yidhaahdo qofkaasi qof mukalaf ah oo la kalifay waaba ka baxayba qof la qasbay uu noqday qasabna waxba kuma xasilaan haddii la yidhaahdo ibnu kathiir isaga wuxuu yidhaahdaa waa la qasbay laakiin ilaahay markii dambe qalbigoodu ku qanciyey sidaas iyagoo marka qanacsan oo ikhtiyaar u leh oo qalbigoodu uu ku waasac noqday bay ku qaateen buu yidhi ilaa qasabka maynan ku qaadanin keliya sa ibnu kahiir sidaasuu yidhaahdaa sidaasaana ishkaalkaas looga fakanayaa fakanaya ilaa qofka mukraha ah mukallaf ma yahay mase ma aha mas'alo usuuli ah waay inta badanna mukallaf ma aha ilaa meelo un dhif a ah maaha meelo dhifa ah way sheeg sheegaan laakiin war badan baa ku jira iimaanka oo kale hadda qof muka ku noqon karo iimaanku waa inuu ikhtiyaar qofka ku qaataan isaga rabitaankiisa inuu ku jiro waayo iimaanku ictiqaad qalbiya iyo iqraar oo lisaani ah iyo camal waxyaaba rabaa qulnaa lahum waxaanu ku nihi khuduu qaata maa waxa aataynaakum aanu idin siinay biquwatin bijiddin ku qaata yacni dhabnimo ku qaata dheel dheel lama raba dhabnimo ku qaata saasaan ku nidhi wadkuruu xusa maa sheega maa waxa fiihi dhexdiisa ahaaday dikrigu marka bilqalbi oo billisaaniba waa noqdaa billisaani waa la gartay akriya waay bilqalbina siday noqonaya bilqalbi waxay noqonaysaa inaad macaanidiisa fahamtaan intaad akhrisaan qur-aankii macaanidiisa aada ku tadaburtaan oo aada fiirfiirisaan amarka uu idin farayo wuxuu idinka reebayo dabadeedna camal marka ka dambaysiiya saasay ka dhigan tahay lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaa ilaahay ka cabsataan uma markaa dabadeed tawallaytum waad jeesateen min bacdi dalika min bacdi qabuulikum maa utiitum wixii la idin siiyey markaad aqbasheen ood ogolaateen ayaad jeesateen ka gadaale intaa kadib tawalligoodii iyo jeesigoodii marka muxuu ahaana waad jeesteen baa leeyihi arrimo badan buu ku xasilayaa jeesashada ay jeesteen ta koowaad waxay tahay taxriifuhum towreedkii waa bedeleen kitaabkii alle siiyey inay bedelaan waa jeesasho laga jeestay waxyigii alle ama macnihii ha bedelaan ama ha bedelaan alfaadii towreed waayo markii ugu dambeysay xilligii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa tii markii loo keenay wiilkii iyo gabadhii iska zinaystay ee nebigu uu ku yidhi maa tajiduuna xadda xadda xadda zani fii kitaabikum zaaniga kitaabkiina maxaad ku aragtaan qaaluu taxmiimu waljaldu in wax la marmariyo oo la jeedlo rajmi maku aragtaan may kuma aragno soo bixiya kitaabkii xaggay xaggay labada gacmood saareen gacmaha saareen markaasay xaggana ka akhriyeen xaggay xaggana ka tageen markaasuu cabdullaahi ibnu salaam yidhi gacanta ka qaad dheh rasuul allow markay ka qaadeen waxaa la arkay marka aayatu rajmi inay ku taalo wixii ugu yaalayna waa inkireen waa bedeleen wixii kalena iyagaaba waxay doonaan marka ku qortay fawaylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim ayaa noo imaan doonta awalan marka waa taxriif haddii kutubta ilaahay la taxriifiyo waa laga jeestay ayib taxriifkaasi midka macnawiga innaga ummadeenna dad badanaa ku jiro oo nusuustii xadiidkii nebiga ha ahaado aayaadkii ha ahaadaan macaani marka waafaqaysa hawadooday ku fasirtaan waa khatar marka tan labaad waxay tahay taraku lcamala bihaa towreed inay ku camal falaan waa iskaga tageen afatu'minuuna bibacdi اlkitaabi watakfuruuna bibacdinna waa u tegaynaa tan saddexaad waxay tahay qatalu lambiyaa ambiyadii bay dileen waa jeesi nebigii ilaahay kitaabkii uu siiyey oo kitaabka fasiraayay haddii isagaba laga bilaabo ee la dile la laayo kitaab maa la rabaa marka isagii hadduu meesha ka taga kitaab waa ka tegey ayb tan afaraad waxay tahay mujaaharatuhum bilmacaasi macaasidiiba ay bannaanka la imaadeen macaasidii ilaahay ku caasinayeen iyay bannaanka la imaadeen weliba fii mucaskari nabiyihim muusa calayhi salaam iyagoo nebigoodii muuse ku dhex jiro ciidankii ku dhex jiro ayay waxay lahayn idhab anta warabuka faqaatilaa inaa hahunaa qaaciduun waa jeesasho waay shan waxaa kaloo jeesasho kale ah kuwoodii dambe waxay khilaafee kuwii dambe yahuuddii dambe soo dhowaatay say u macsi badnaayeen waa tii lagu ciqaabay bayt almaqdis kharaab in iyaga yacni sababkooda uu ku noqdo oo nimankii camaaliqada intay soo galaan ay baabi'iyeen meeshii masjidkii xurmadiisii iyo ayagiiba lagu laayey cuquuba min xag alla uga timid darteed ayb waxaa ka mida tawalligii ay sameeyeen nabiyullaahi ciisa inay ka jeesteen kuwii dambe kuwii nabi ciise soo gaaray intay ku gaaloobeen nabiyullaahi ciisa ku kufriyeen ayay waxay ku dareen haddana ay u sacyiyeen in la dilay ka shaqeeyeen nin boqora watay ku direen oo raggii markaas ku awoodda badnaa baytalmaqdis ahaa oo ay ku yidhaahdeen meeshaan nin dadka fasaadinayaa joogoo diintaada ka leexinaye dil waa tii marka nabiyullaahi ciisa inay dilaan ay damceen ilaahay kor yeelay oo wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahu alla uu taa lafteeda inay ambiyada dad kale ku diraan si loo laayo ambiyada ilaahay shirqoolaan ooy iqhtiyaalaan ambiyada ilaahay waa dulmi aada u weyn iyo kitaabkii alloo laga jeesanayo kuwii waqtiga rasuulka joogayna nabiyullaahi maxamed ay ka jeesteen sifadiisay inkireen wayna ku kufriyeen intaas oo dhan marka waa jeesasho ilaahay wixii ay aqbaleen oo towreed ugu yaallayu ka jeesteen walidaalika salafku waxay dhihi jireen iyaga wixii lagu eedeeyey ummaddaanna marka yacni waa inay iska ilaaliyaan oo sufyaan bnu cuyayna wuxuu dhihi jiray aayadda qul yaa ahlaqul yaa ahla alkitaabi lastum calaa shayin xataa tuqiimu tawraata walinjiil aayad midda ugu adag waayo dhihi jiray qur-aanka ku jirto waayo aayaddu maxay leedahay ahlu kitaabow wax aad tihiin male ilaahay agtiisa aad ka tihiin ilaa aada towreed iyo injiil aad oogtaan ood yacni istaajisaan ood ku dhaqantaan ood ku camal fashaan ilaa sidaa aada yeelaysaan waxaad tihiin ma laha idinka marka meesha waxaa ku jirto ummaddan nebi maxamed lafteeda maxay wax ku tahay inay qur-aanka iyo sunnada nebiga isu taagaan oy oogaan oy ku camal falaan intii tabartooda ay ku dhaqmaan sidaa haddaan la yeelin lastum calaa shayin weeyaan anagana ayb falowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa haddii lala-yahay calaykum korkiina uu yeelay xarafkan lowlaa sida haalibka laba macno unbuu ku yimaadaa taxdiid lowlaa markau taxdiid ku imaanayo bimacnaa hallaa weyn lowlaa jaa-uu calayhi biarbacati shuhadaa'i ay hallaa jaa-uu calayhi biarbacati shuhadaa waxaa kaloo lowlaa ay noqotaa sida hadda halkan ay ku tahay xarfu imtinaacin liwujuud ayb xarfu imtinaacin liwujuud sidaasna weeyaan meeshaan yacnii fadliga allaa joogo darteed yaad waxaad ku ayaad aydnan ku noqonin khaasiriin hadda khaasiriin ma noqonin maxaydnan ku noqonin liwujuudi fadlillaahi ayb markaa saa ay tahay lowlaaduna haddii isim uu ka daba maro waxaa mubtadow u noqonaya khabarkeeduna xatman waa la waa la xadfa sida gaalibka nacam ayb wabacda lowlaa wabacda lowlaa daa'iman xadfu lkhabar mau dhihi jirin xatmun wafii nasi yamiinin dastaqar beytka ay ku jirtay ayuu ku sheegi jiray nacam wabacda lowlaa haaliban xadfu lkhabar lowlaada haalib sida badane haalibka khabarka marka in la khabarkeeda laga jaraa badan hadda marka sidaasay meeshan u joogtaa falowlaa fadlullaahi calaykum waraxmatuhu mawjuudun ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa korkiina uu yeelay haddii aynan jiri lahayn taasaad joogtee lakuntum waxaad ahaan lahaydeen min alkhaasiriina kuwa khasaaray yaad ka mid ahaa lahaydeen walaqad calimtum aladiina اctadow minkum fi الsabti faqulnaa lahum kunuu qiradata khaasi'iin walaqad wala wallaahi qad xaqiiqahe calimtum waxaad ogaateen waad ogaateen aladiina kuwii ayaa ogaateen ictadow xadgudbay minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin fi sabti sabtigii ku xadgudbay dhexdiisa faqulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuunuu ahaada qiradatan daanyeero ahaada daanyeerada oo khaasi khaasiiina mubcadiina la fogeeyey daanyeero la fogeeyey ahaada sidaasaan ku niri fajacalnaa waxaanu ka yeelnay haa qaryadaasi qaryadaa ama fajacalnaa waxaanu ka dhignay haa daanyeeradaa la fogeeyey ahaanshadoodii <clears throat> ay ahaadeen baan waxaanu ka yeelnay nakaalan cuquubaan ka dhignay ama cibro limaa yaan uga yeelnay waxa bayna yadayhaa horteeda ahaaday iyo wamaa waxa khalfahaa gadaasheeda ahaaday wa mawcidatan baan ka yeelnay waano lilmuttaqiinaan uga yeelnay kuwa ilaahay ka cabsada labadan aayadood hadda si duuduuba meeshan loogu sheegay laakiin suuratu lacraaf was'alhum can ilqaryati alatii kaanat xaadirat albaxri id yacduuna fi sabti id ta'tiihim xitaanuhum yowma sabtihim shuracan halkaas ayaa marka faahfaahinteedu ay taallaa meeshanna marka si duuduubaa ah loogu sheegay marka alla wuxuu leeyahay khulaasaduna waxay ahaayeen asxaabu sabti qaryo eyla meeshan la yidhaha ku taal eyla eyla marka waa magaalo badeed magaalo xeebeeday ahayd oo markaa yacni dhulkan shaam atraafta weliba soo xigto madiine xaggeeda soo xigto xijaaz xaggaa soo xigto magaalo ku taallo oo markaa yacni baxrulqulzum oo badda cas hadda loo yaqaan baxrulqulzum hadda badda casaa la yidhaaha badda casna dabcan da halkaa waa martaa yambuc iyo dhulkaas oo dhan badda casaa marto marka magaalo badda cas ku taallo oo meeshaa kulaasho ayay deganaayeen nimankan qeyb yahuudda ka mid ay ahaayeen maalinta sabtiga marka ugaarashadeeda ayay ku xadgudbeen sabtigu waxay ahayd maalin shaqada laga reebay aynan shaqaysanaynin iyagii marka ma ilaahay subxaanahu watacaala de imtixaan dartiis ayuu maalinta jumcada ay maalinta yacni sabtiga malayga bannaanku iska yaallaa gacanta unbaa lagu soo qabanaya maalmaha kalena shaqo iyo raadin dhib badan ayuu ayuu rabaa nimankii marka markay sidaa arkeen sabtigiina aynan ugaarsan karin ayay xeelad dhigeen marka maalinta jumcaha galabkeeda inay shabaq dhigtaan shabaqyadaa ay aada u adkeeyaan ay meesha ku daadiyaan meelaha godadka moolalka iyo ay dhigtaan malaayigu marku soo galo oo shabaqa uu ku dhaco ma ka bixi karo maalinta marka sabtiga ha iskaga jiro maalinta axadday marka aayar soo jiidayaan marka waxayna leeyihiin annaga maba shaqayninba sabti sabti yacni jimcan wax dhiganay axadna soo waa soo jiidnay ficilkaasaan qabanay sabti guryaheenanba iska joognayba xeeladaysigaasay la imaadeen qoladaa xeeladaysatayna ilaahay daanyeero u bedelay meeshaa marka waxaa ka fahmaya taxaayulku inuu xaaraan yahay taxaayulka iyo wax baxhiga ku saabsanna suurat lacraaf aan u gadaal dhigaynaa meeshaasuu munaasab ku yahay ayb xeeladaysiga ah marka ummaddan lafteeda dadaa uga dayday fara badan dad marka yacnii cilmi leh laakiin qasadkii diiniga iyo iraadadii saxiixa ahayd ay ka dhuntay ayaa dadka waxay ugu fadwoodaan iyagana xeeladaysigaa waajibsay isaga ridi lahaayeen xaaraan say ugu xeeladaysan lahaayeen ayay falankood ay qabtaan ilaa dadkii aada arkayso qofkii markuu qof su-aal weydiiyo uu yidhaha masaladan say tahay sidan waayo tana shaygaani waa kaa xaaraam qiil ma jiraa buu kuleeyahay marka yacni wax uun xal ma la heli karaa nacam de wixii sidan iyo sidan iyo sidan ma aha xal xaggee laga keenaa nacam xal waxaa ah inaad qaadato shaygan inuu xaaraan yahay ood ka fogaato ilaa <clears throat> ilaahay aada uga cabsato inaad ka fogaato waman yataqi llaaha yajcal lahu makhrajan waxa aad raadsanaysid aad ka raadinaysid shayganna waa helaysaa marka ilaahay isagaa meel kale kaa siinaya laakiin haddaad marka xeeladaysi wax ku raadsatid yahuuddu iyagoo noocyo badnaa ayaa haddana noocan kuwaan xeeladaystay ciqaab aan kuwa kale lagu ciqaabin baa lagu ciqaabay oo ah in daanyaro laga dhigay <clears throat> walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe calimtum waad ogaateen aladiina kuwii ictadow xadgudbay minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin fi sabti ku xadgudbay sabtiga faqulnaa lahum oo sabti ugu xadgudbeen way shaqaysteen ugaarsi waxbay galeen waana laga reebay faqulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuunuu ahaada haadadan markaa yacni idinka iska dhiga maaha iyagamaba iska dhigi karaan awooddaana ma lahane amarkaani waa amru amru takwiin yani sidaasaad noqonaysaan ilaahay idinka yeelaan qiradatan daanyeero noqda daanyeerada oo khaasiiina mubcadiina la fogeeyey noqda ayib kuwaa marka daanyeero markay noqdeen maxaa ku dhacay saddex maalmood ay noolaayeen markay saddex maalmood noolaayeen kadibna way dhinteen wax ka farcan may ma leh danyeeradan meelaha orordaaya oo dhan dadkaasay kasoo jeedaan qalad waayo in la yidhaahdo dadkan dhulka socdana qaaraa daanyeer ka yimid in la yidhaahdana waa baatil iyadana xadiid baa nebigu sal ll l slam wuuu kule wuxuu ku yidhi eh, dad ilaahay ou mas ou masakhay oo suuradooda xayawaan loo bedelay tafiir iyo farac ilaahay kamaba reebaba mana ka reebin ayb fajacalnaahaa nakaalan limaa bayna yadayha fajacalnaa waxaanu ka dhignay haa almaskhata masakhaas iyaga la masakhay ee daanyeero loo loo bedelay waxaanu ka dhignay nakaalan cuquubaan ka yeelnay haada mafcuulkii koowaad waay nakaalanna kii labaad waay nakaalan laba macnaa lagu macneeyo cuquubatan ama cibratan labadaas ayb fajacalnaa waxaanu ka dhignay haa almaskhata masakhaadaasi abu xayaan isaga iyo eh, aluusi iyo waxay leeyihiin waxaa ka fiican haadan in loo celiyo masdarka kunuuda laga fahmaayo oo waa maxay fajacalnaa kaynuunatahum qiradatan fajacalnaa waxaanu ka dhignay kaynuunatahum ahaanshadooda ay ahaadeen qiradatan daanyeero ay noqdeen nakaalan cuquuban ka dhignay taasi saa in la dhaho waana si aada u fiican haddii fajacalna almaskhata la ka inuunadu waa un maskhadaa lafteeda nakaalan cuquubo ayaan ka dhignay ama cibro qaadasho limaa <clears throat> yaanu uga yeelnay beyna yadayha horteeda ahaaday beyna yadayha marka horteeda waxaa ahaaday waa maxay kuwa iyaga ka dambeeya way kuwa iyaga ka dambeeyo limaa bayna yadayhaa yacni kuwa iyaga ka dambeeyo <clears throat> dadka dambe gadaal ka imaanaya qisada maqlaayo ayib iyo iyo wamaa ayaanu uga yeelnay khalfahaa gadaasheeda wixii ahaaday baan uga dhignay cuquubo ama cibro qaadasho kii iyaga ka dambeeyo seeba ku arkay maba soo gaarin baa la dhihi karaa wamaa khalfahaa qaryadan dadkii iyaga ka dambeeyey xagga nolosha uga horreeyey ee iyaga ka hormaray gadaashooda ah say cibro ay ugu noqonaysaa wamaa khalfa haada waxaa loo jeedaa kuwii la joogay markaasi fiirinayo marka limaa bayna yadayha man yakunu bacdahum wamaa khalfahaana aladiina baqow macahum waa dadkii meesha ku haray ee iyaga markaa la joogay cuquubada markay ku dhacayeen kuwii u jeeday cibray u tahay iyagana wamaa khalfa haada marka sidaa waa laga macneeyay waxaa kaloo la yidhi limaa bayna yadayhaaba cuquubaan uga dhignay limaa bayna yadayhaa wixii iyada qaryadaa ka horreeyey oo waa maxay dunuub wixii iyaga ay geysteen dunuub cuquubadan ka horreeyey yaanu cuquubo ugaga yeelnay iyo wamaa khalfahaa waxa ka dambeeyey iyada oo tan lafteeda ah ay ku kaceen sidaana marka waa la yidhi limaa bayna yadayhaa man shaahadahaa kii arkaaya waa lagu fasiray wamaa khalfahaana man lam yushaahid kaan u jeedin macani badan baa ku jirto saddexdaas macnaa un ugu muhiimsan wa mawcidatan waano ayaanu ka yeelnay lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsado yaanu waano uga yeelnay de dadka gadaal ka imaanaya iyaga gadaashooda waxaaba ka mid a annaga oo hadda qur-aankii ilaahay ka akrinayna ummaddan marka nabiy llaahi moxamed inay ka cabsato waayo arrintan oo kale inay ku dhacdo arrintan oo kale inay dhacaysana nebigu waa sheegay sala allahu calayhi wasalam ummadda dhexdeeda ay ku dhacayso oo xadiidkii bukhaari uu warinayey waxaa ku jirtay nebiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi layakuunana min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira waalxariira walmacaasif waxaa ahaan doona ummaddayda ka mid noqon doona dad xalaashado oo bannaysto farjiga xariirta yani farjiga zinadaa laga wadaa iyo xariirta labiskeeda iyo macaazifta heesaha iyo muustikada iyo qalabka muusiga dad muustikada xalaashado oo zinada xalaashadaa imaan doono ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam bacdi riwaayaat abu daawuud iyo waxaa ku jirtay xadiidka wayamsaqu aakhariina minhum qiradatan wakhanaaziir kuwo kale oo kuwaa ka mida nooc iyaga dadkaa waxyaabaha xalaashanaya ka mid ah waxaa loo bedeli doonaa oo loo doorin doonaa daanyeero iyo doofaraal loo doorin doonaa istixlaalkaasna dabcan de mid lagu gaaloobayo ma aha waayo nebigu wuxuu leeyay layakuunanna min ummatii ayuu leeyahay ummaddana ummatulijaaba ayuu u jeedaa ee ummatu dacwa lagama wado istixlaalkuna macnihiisu wuxuu noqonayaa nooc shubha ah bay ku xalaashanayaan nooc ta'wiil ah oo shubha ah ayay ku banaysanayaan waay wailaa ta'wiil la-aan shay xaaraantinimadiisa la og yahay qofkii waa bannaan yahay dhawooba ku gaalooba nacam laakiin lowlaa ta'wiilkaas uunan jiri lahayn min ummatii maba la dheheenba nacam sidaasaa aimadu ay leeyihiin bayaanu daliilka iyo si halkaasu sheegaya shaykhulislaam naam marka xadiidkaa wuxuu tilmaamayaa ummaddan dad ka mid ah oo macaasida la jahro in daanyeero laga dhigi doono loo bedeli doono marka dadka heesaha banaysanayo kuwa u xalaaleynayo dadka u banaynayo kuwan ayagana awoodooda ku makaninayo inay markaa yacni fasaad iyo fawaaxishtaas ku makaninayo dadka iyaga u taagan oo qarash iyo dhaqaale iyo lacag ku bixinayo oo waxyaabahaas suuro gelinayo kuwa bannaanka la soo baxayo dhahaya waa la samaynayaa wax dadka wax ka qaadi kara ma leh meeshay rabaanay ku samaynayaan dadka waxaan waa xor ummaddaani cid u diidi kartana male annagaana makaninayno kuwa dhahayo safaaha iyo doqonnimo unbay ka qaadayaan iyo macsi iyo yacnii cuquubo unbay ka helayaan waxyaabahaas waa inay ilaahay intay uga cabsadaan ay markaa yacnii diinkooda u laabtaan oo rabbi ay u towbad keenaan waxyaabahaas waxyaaba marka macsi lala jahro waxaa ka dhasho in yacni dadkii loo bedelo sidan oo kale qisadan ilaahay uu ku sheegay nebiguna uu tilmaamay dad ummaddiisa ka mida in sidaa loo bedeli doono hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabihi